ayb marka intaas saddexdaas qowl baa ku jirto waxaadna moodaa min xaysu daliil qawlka imaam axmed iyo isxaaq inuu daliilka u dhow yahay in arbacatu akhmaaska laga bixiyo arbacatu akhmaadka ma la fahma ma lala socdaan haniimada marka shan meel loo qaybiyo afar meelood waxaa iskale dadka dagaalamay hal meelna aayaddu dadkay sheegta iskale arbacatu akhmaadkaasaa nafalka laga bixina markii abaalgudka laga dhiiba kadibaa loo qaybina dadka ee muqaatiliinta ah nafalka marka miqdaaru maa yufrad baxsiga labaad ma wuxuu leeyahay abaalgudku xad xad iyuu leeyahay oo haddii xadkaas aan laga badin karin culamada qaar waxay dhaheen imaamka ijtihaadkiisa uu ku xiraya xadna male imaamu shaaficina sidaasuu yiri xad ma leh imaamka ayaa ku ijtihaadaya ayb qowl labaada isagana jira waxaa weeyaan nafalka inaan thuluth laga badi karin xanaabilada iskale qowlkaas nafalka saddex meeloodo meel lagama badin karo haniimadoo dhan nafal ma laga dhigi karo ma garan xadiid marka xabiib ibnu maslama ee noo imaan doonay daliishanaan ayaku qowlka saddexaad waxaa iskale zaahiriyada ayaa iskale waana qowl raajix ah oo culamada ibnulmundirna hadalkiisu ay ka muuqato inuu raajix yahay waxaa weeyaan qowlkaas nafalka lagama badin abaalgudka la siinayo qof dagaalamay lagama badin karo qof lugley ah inta uu haniimada u helo oo kale lagama badin karo haniimada marka la qaybinayo dadku ma ogtahay ninkii lugley ah oo aan faras wadaninna sahmi buu leeyahay ninkii faras watana saddex sahmi buu leeyahay labana faraskuu ku qaadana midna saa iska leh soo ma garani ayb marka marka haniimada shan loo qaybiyo oo khumus laga saaro afar meel ay soo harto ninkii lugta ku dagaalamayey intii uu helayey in ka badan abaalgud qof looma sii karo qowlkan saas uu leeyahay raajilka sahmigiisa lagama badin karo ayb haddii laakiin waxa loo abaalgudaa ay yihiin koox tiro badan masalan koox ayaa waxdaro muujisay waa dadaaleen meel dhib badanay muslimiinta ka furteen kooxdaas abaalgudka la siinaayo waa inuunan tulid ka badanin ayakan sooma garanin marka qawlkan marka qowlkii xanaabilada waxuu jamcinaa iyo asalka ayuu jamcinaa waxay leeyihin hadii waxa loo abaalgudaa hal uu yahay hal qof hal qof tulid lama siinayo niimee tulidka hadduu qof yahayna wuxuu leeyahay raajil nin lugley ah inta uu qaato loogama badin karo ilaa isagun ogta abaalgudkaas markau qaato haddayna aniimada waxbuu ka qaybsanaa mog kan waa dheeraad waa ziyaada ma ogtahay hadday yihiin laakiin jamaaco tiro badan ulu loogama badi karo kale ma fahamta marka qawlkan ayaa marka isku soo dhaweynaya adilada uu rajaxay ibnulmunaasif alqurdubi kitaabkiisa alinjaazka qowl afaraadaad jiro imaamku sariyada haduu doono haniimada dhan oo sii karaa abaalgud uga dhigi karaa laakin waa qowl marjuuxu aqwaal fuqahaa oo dhan kasoo horjeeda mabxadka saddexaad ee nafalka ku saabsan waxaa weeyaan waqtiga uu ahaanayo tanfiilka goorma ayaa abaalgudka la bixina mataa yb taasu marka qowl wuxuu leeyahay laa yakunu ila bacda xraazi laniima marka haniimada dhaan lasoo arooriyo ayaa abaalgudka la bixina ka hor maya wailadaaba maali imaam maaligna saasuu ku tegey weliba imaam maali waa diiday in la yihaahdo dagaalka intaan la aadin ka hor dadka in qofka eh, yani amiirka uu ku dhiirigeliyo ciidanka oo uu yihaahdo ninkii dagaalamo oo saa iyo saa u dagaalamo ninkii intaas dilo eh, wuxuu leeyahay eh, abaalgud baan siina inuu dhaha ma ahan sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu ilaahay dartiisba u dagaalamo waa dhow maalkaas iyo waxaas uga dhow daba arduu qowl labaad ayaa isaguna wuxuu leeyahay imaamka ayaa arrintaas khiyaar u leh hadduu doono haniimada markay soo wada aruurto bixinaa hadduu doonana qabla ixraaziha ayuu abaalgudka bixin karaa uma garan amiirka mukhayar ah markaas ayb sida maslaxada ku jirtona sameynaa waana qowlka imaamu shaafici ayb sawri isaga waxau qabaa laa ba'sa an yaquula alimaamu man jaa bira'sin falahu kada waman jaa biasiirin falahu kada dadka in la dhiirigelaya dhib ma lahan ninkii maxbuus keeno ninkii hebel madax ka soo gooye intaas eh, yani intaa intaabule laa ba'sa isku soo duduub laba qowl ayaa ku jirta waktiga la bixinaayo imaam maalik oo dhahaayo haniimada marka isku soo aruurto ayaa la dhiibaa iyo imaamu shaafici oo yiri hadba imaamka sida u arkay ku xiran tahay kaas danbaana raajixan maxaa yeelay nabiga caleyhi salaatu wasalaam sida noo imaan doonto awal dagaalka awalkiisana waa dhiibay bad-ada hore rajcadana wuxuu baxshay mar dambeo lagu laabtay dagaalkana waxbau bixiyey marka meelahaasaad ku arkaysaan insha allahu tacaala marka haddaa intaan salaf iyo nafal aada garato haddi kadib salaf iyo nafal unbaan dhahayna ogow salaf iyo nafal muxuu yahay hadhow ninkii yirahda markaas say u taallaa waan cawf bni maliki radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qadaa bisalabi ayuu xukumay lilqaatiliba u xukumay rawahu abu daawuuda waasnahu cinda muslim wacan cabdiraxmaan bni cawfin radia allahu canhu fii qisati qatli abi jahlin qaala wuxuu yihi abi jahl dilkiisa qisadii ku saabsanayd fabtadaraahu labadii wiil ee ibnay cafraa waa la degdegeen bisayhimaa labadooda seef ayay ku boobeen tabtadaraa way boodeen hu isagay boodeen bisayfaima bay ku boodeen seeftoodii xataa qatalaahu ilaahay ka dileen uma insarafaa ilaa rasuulilahi way usoo gadoomeen sal allahu alayh ali wasalama faaqbaraahu way u sheegeen inay abujahal dileen faqaala waxa yiri ayukumaa qatalahu yaa dilay labadiina hal masaxtumaa sayfakumaa seeftiina ma tirtirteen dhiiggiisi maka tirtirteen qaala waxay dhaheen laa maya qaala wuxuu yiri fanadara fiihimaa wuu fiiriye nabiga faqaala waxa uu yidhi tilaakumaa labadiinaba qatalahu wou dilay labadiinaba yani wou dilay labadiinaba waa disheen salabuhu salafkiisa limucaadi bni camr bni jamuux ayuu usugnaaday salabuhu limucaadi bni camr bni jamuux ayaa iskale muttafaqun caleyh marka masaladan culamada waxay yihaahdaan haddii qof qaatilku hadduu hal qof yahay waa la gartay salafka saa qaadanaya hadday laba yihiin ama saddex yihiin ka waran ninkan dhowr nabara ah ku dhacday say u kala qaadanaya waxaa qaadanayo ninkii ku dhuftay nabarkii oo dhulka la dhacay idkhaana layidhaha idkhaan nacam ninka marka ku xarkajiyey oo dhulka la dhigay ee uu nabar uusan ka waaqsan karin ku dhuftay ayaa qaadanaya midkaan dambe iska dhamaystira waxba ma qaadanaya isna soo ma garana mucaadkaana saas u ahaa nacam waxaa laga yaaba inuu nebigu marka saas u gartay markay saaftooda uu fiiriyey iyo dhiigga sida ugu yaala iyo qara-in inuu ku ogaadaa laga yaabaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam culamadana qaar waxay leeyihin mayo imaamka mukhayar oo hadday dadku badan yihiin ninka u arko siina salabka soma garanin ayb laakiin hadda un waxaa ugu dhow in la yidhaahdo qowlkaas hore muttafaqun caleyhi wacan makxuulin ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga nasaba almanjaniiqa manjaniiq ayuu taagtay ou rakibtay calaa ahli daaifi ou rakibay akhrajahu abu daawuuda fi lmarasiili warijaaluhu iqaatun xadiidkan marka waxaa weya waa daciif ayb inkastoo sanadka uu saxiix yahay haddana waa daciif sababta waa mursal ayb sanad saxiixana waa lagu wariyey can ilawsaaci qaala qultu lyaxya bni abi kasiir abalagaka ana nabiya sal l slam ramaahum bilmanjaniiq maku soo gaartay in nabiga reer daaif oo manjaneef ku tuuray faankara ankara dalika waa inkira waqaala maa yucrafu hada tan la garan maayo yii xadiidka dacfiga kusugan waxauna halkaan u keensaday in yani dad meel degan la garaaci karo oo hadda manjaniiqa waa sida madfac oo kale hadda meesha uu ka taagan yahay ayuu ka taagnaa baal marka weyn oo yani la jiido oo dhagax lagu xiraayo oo markaas inta wax markaas sida lastic oo kale ay jiidayso hadowna marka meel dheer ku dhacay yamanjaniiqu kaas marka in dadkaas marka haddii magaalo noocaas oo kale lala diriraayo gaaladii haddii hub lagu garaaco culus oo ilmihii naagihiina ay yani inay ku baaba-aan laga yaabo arrintaas banaanta mas ma banaana shalan ka hadan xukunka arrintaas darsigii hore ayaan kusoo dhaafay wawasalahu lcuqayliyu waa wasliya biisnaadin daciifin can caliyin radia allahu canhu sanadkaas cabdulahi bn khiraash ayaa ku jira nacam marka cabdulahi bn khiraashna waa munkar lxadiidi daahib lxadiidi daciif lxadiid al saa darteed marka xadiidka saas wuxuu ku yahay munkar wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga dakala makata maka ayuu galay wa calaa ra'sihi lmikfaru wa calaa ra'sihi iyadoo madaxiisana almikfaru koofidiraad ay tahay ay ku jirta yaashi dagaalka laysaga ilaaliya seefaha iyo warmaha iyo waxaas falamaa nazaca waa fatxu makawa falamaa nazacahu marku siiday jaa-ahu rajulun nin ayaa u yimid faqaala wuxuu yihi ibnu khadalin ninka ibnu khadal la yihaah mutacalliqun mid ku dhegan waa biastaari lkacbati kacbada daahiyadeeda ayuu ku dhegan yahay faqaala wuxuu yii iqtuluuhu dila muttafaqun caleyhi xadiidkan waxaa laga qaadanaya marka in ma laga qaadanaa kacbada in lagu dili karo qof markaas dil mudan may lagama qaadanayo sababtoo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam saacaddii isaga loo ruqseeyey inuu ku dagaalamo ayuu ku dhex jiray kadibna magaaladii xurmadeeda ayaa kusoo laabatay sida xadiidkii saxiixeynka ku sugnaay marka nebiga dadkan uu ku dilaayey waa loo ruqseeyey isaga soma garani gaaladii uu iska daayey iyo midkaan maxay isdhaameen kanu gaalnimadiisa waa waa ay ahayd sababta nebigu u caayi jiray caleyhi salaatu wasalaam marka horena waa u sheegnayo dhacniga nebiga la dhacniyo ama la caayo waa kufri fawqa kufriga soma garan kaasoo hataa kacbada daahyadeeda ku dhegan ayaa xormo u yeelo way oo la dilay ayb xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanaa nebigu inuu yani maka markuu soo galaayey isagoo aan muxrim ahayn inuu soo galay sababtoo asagoo ah muxrima hadduu soo geli lahaay madaxiisa ma dabooli lahay may ma dabooli lahay saa darteed marka nabiga fatxu caleyhi salaatu wasalaam fatxu maka wuxuu soo galay isaga oo aan muxrim ahayn marka in maka la geli karo qofka biduuni ixraam inuu maka geli karo haddausan isagu niyadiisu aysan ahayn xaj ama cumro hadday niyadaadu tahay xaj ama cumro ma geli kartid adoon ixraamanin lakiin hadaa niyawaaaujeeda haday niyadaadu xaj iyo cumro ay tahay ma geli kartid adoon ixraamin hadii laakiin niyadaadu labadaas aysan ahayn waa banaan tahay sida hadaba nabigu yal sal slam culamada qaar ayaa xadiidkan waxay ku xukumeen xadiid fardi ah yani ariibay ku xukumeen oo waxay dhaheen tafarada bihi maalikun maaligaa la tafaruday laakiin abubakr eh, ibn lcarabi abubakr ibn lcarabi oo caaribat laxwadigan iskale eh, axkaamulqur-aankana sheekh iskale ah yaa waxa uu yii ayaa wuxuu yidhi eh, xadiidkan mutaabacaad aada u fara badan buu leeyahay ilaa laba kow iyo toban dariiq ayuu leeyahay ilaa kow iyo toban dariiq ayuu ku yimid xadiidkan gariib ma ahan buu yii culamadii zamankiisi joogtaa marka waxay dhaheen waxaan waa kabadbadis iyo yani waa ka badbadis ay dhaheen saa darteed marka eh, kaanaa la yii duruqdaas aada sheegaysa sheegaa la yii kaan isagiina marka ma uunan keenin duruqdii ma uusa sheegin markaasa ah, marka eh, eh, lagu dhaleeceeyey arintii markaasu ibnu xajar raximah llahu tacaala fatxulbaariga nukat calaa kitaab ibni salax wuxuu ku sheegay xadiidku inuu dhuruq badan uu leeyahay oo <coughs> wuxuu yihi anaa waxaan dul istaagay yiri saddex iyo toban dariiq kow iyo tobankii ou sheegay iyo laba kale lagu daray ibnulcarabina waa ka saxsanayo yii nimankaas ayaguna waa ku xadgudbeen uu yidhi lacalla isaguna waxau usoo saari waayey inay ahayd bukli oo markaa kala bakaylayo markay ku madax adeegeen inuu isyiri kuwaan waxbaa u inuu isyiriyaa laga yaabaa buu yii saasoo kale inuu marka saa qaabka ugala bakaylo ayb amaa xadiidku saddex iyo toban dariiq oo ku yimid marka dabcan waa la dhihi karaa dariiq nin tiqaa eh, dariiq yani saxiixa ma jiro ilaa dariiqan ma ahan waa la dhihi karaa laakin xadiidku ariib ma yaha ma aha ariib ma noqonayo walow kaana duruqda kale daciif ba ah iska cafidama garan marka taas ibnu xajar iyo culamada waxay kusoo qaataan dadku hadday wax sheegaan inaan ama masale ay ka hadlaan inaan lagu degdegin oo la yidhaha ruuxa keena aan aragno cilmigaas bal noo soo gudbiya cilmiga in la yihaha laakiin haddii waxa uu sheegay dinar wax ma taqaani saanaa tahay lagu qayliyo marka taas marka qaabkaas waxba laguma faa iyo radiga lagu degdegayo qofka marka in ruduudiisa lagu degdegayo lama mahadiyo sida badan qofka radiga ku degdego ma mahadiyo sababta waxaan ufiirsanno ka hadlaa hadhowna marka isagii baa ku ceebooba dadka ruduudda ku degdego mar walba waxaa weeyaan hadal tanaaqub ah iyo hadal yani lagama waayinayo saasuna ishaara culimada yani ibnu xajar meelaha nukadka iyo nukad calaa kitaab ibni salaaxa hadaad ka akrisaan qisadan iyo iyo qisas kaleo fara badanba marka ka hadlaba wuxuu ku tacaliiqina arrintan ruduudda culamada inaan lagu degdegin waxaa fiican marka hore horta ka fiirso ka baaraan deg waxaana ma jiraan iska fiiri waxaa laga yaaba waxaad adig dul istaagin inuu qofkaan arkay markaa ku degdegi muttafaqun calayhi waxaa kaloo laga qaadanaa naxariista nabiga caleyhi salaatu wasalaam yani naxariista xaqa ah mararka qaar dil ayaa ku dheehan naxariista keliya ma aha dil la-aan nabigaa soo cod ka naxariis badan aanay jirin haddana ninkaas muxuu yiri derbiga kacbada isoo ku dhegan dila waxaa weyaan qofkii naxariis mudanna waa loo naxariisana qofkaa naxariis mudnaynna oo sharciga birta in la saaro o farana birtaa la saara wacan saciid bni jubayrin ana rasuula lahi sala llahu alayh ali wasalam rasuulka qatala yawma bedrin maalintii beder u dilay alaaatan saddex buu dilay safran ayuu u dilay yani safran buu udilay waxaa loo jeedaa qofkii dagaal aan lagu dilin ee lasoo qabtay ee markaas ama inta la xabisay dhintay ama inta meel lagu xirxiray dhintay isagu ninkii adigu aan la dilin oo inta meel lagu xiray saa lagu dilay saa ku dhintay ama lagu dilay ayaa waxaa weyaan waxaa la yihahdaa fulanun qutila safran waxay noqonaysaa e, e, waxay noqonaysaa goobta dagaalka qofaan lagu dilin masalan waa la dagaalamay ninkii asiirka ah waa lasoo qabtay markii lasoo qabtay kadib aa la dilay qutila sabran unbaa laleeyahay amaan yani qofka goob dagaalka hadii lagu dilana qofkaa marka waa qaabkaa ma aha akraja abu daawuud fi lmarasili warijaalhu hiqaatin taasaana laga qaadana xadiiska wacan imraan bni xuseyni radia allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu fadaa rajulayni laba nin ayuu furtay oo min almuslimiina muslimiinta kamida birajulin bau ku furtay oo min almushrikiina mushrikiinta kamida akhrajahu tirmidiy saxiix waaslow cinda muslim laba nin oo laga haystay nebiga muslimiina ayuu wuxuu ku bedeshay nin mushrik ah hal nin oo mushriguu sii daayay laba ayaa loo soo daayay muslimiina marka tabaadul asraa inay banaan tahay maxaabiista in laysku bedelan karo waa inay banaan tahay wacan sakr bn lcayla radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal ina alqawma dadka idaa aslamuu hadday islaamaan axrazuu dimaa'ahum amwaalahum dhiigooda iyo maalkoodaba way dhowrteen akhrajahu abu daawuud wa rijaaluhum wahaquun dadku hadday yani islaamaan intaan la qabanin hadday ayagu intay gacanta taagaan ay islaamaan maalna lagama qaadan karo xoolahoodana aniime ma noqonayaan maalkooda ayagaa loo daynayaan oo maalkoodii islaamka ay islaameen ayay ku ilaashadeen marka islaamku isla qofku maal arag inuu noqdo lama rabo islaamka uu siiyan inuu ku qanco islaamka uusa siinin inuu ka joogo ninkii lala dirira haduu yiha laa ilaha ila allah muxamadun rasuulullah oo ka baxo dagaalkii dhinaca uga baxo waxa weyaan maalka maalkii maalka u markaas haystay in laga xoogo maaha waa nin muslim adoo kula mid yahay marka maaa kelmadaa awel ba idin farqiga وعn جubyr بن مطcم رضي الله عnه aن النبy sى الlه عليه لي وsم qاla في usاrى bdrin low kana مطcm بن adiyin مطcm بن cadiy hadduu ahaan lahaa xayan mid nool uma markaa dabadeed kalamanii oo igala hadli lahaa fii haulaai natnaa kuwan qurunka ah fii haulaai natnaa kuwaan qurunka ah lataraktuhum lahu oga tegi lahaa maxaabiistan haduu igala hadli lahay ninka almudcim ibnu cadiyin qaadaan dhehi lahay waa iska sir lahaa lataraktuhum lahu rawahu buaariy buaari baa weriy xadiidkan waxaa laga qaadanaa marka imaamku inuu manni samayn karo manni waxaa layidha inuu ku gallad sheegto asoon lacag ka qaadanin asoon ku bedelanin maxaabiis kale inuu iska taga dhihi karo dadkau soo qabto iska taga dhihi karo nacam aayadda qur-aankana sidaas way tahay faida laqitum ladiina kafaruu fadarba riqaabi xataa ida adkantumuuhum fashudu lwasaaqa faimaa manan bacdu waimaa fidaa faimaa tamunuuna manan aada markaas furo inaad ku galladaystaan iska taga dhahdaan ama inaad maal iyo wax lamida aada ku furataan imaamku marka taa inay u banaan tahay maxaa yeele nebiga ma tamaninaayo waxaan jaa-is aan ahayn waxaan banaanayn rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ma tamaninaayo ma garan waxaa kaloo laga qaadanaa dadka akhyaarta ah macnaa waxaa weyaan dadka yani xataa xilligii jaahiliyada nimankii akhyaarta ahaa ayagu oo mucaamalada fiican nebiga ay dhex martay inuu nebigu ixtiraam u hayo ayaa laga qaadanana maxaa ninkan almudcim cadiy nin nebigu ixtiraam u haayo ayuu ahaa saa darteed hadduu igala hadli lahaa waa siin lahayo isaga in la siiyo waayahay wayaan macnaa wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal asabnaa waxaanu aan qabanay sabaaya ayaan asiibnay qafaal dad naayo wax lasoo qafaal yawma awdaasin caamu awdaas ayb caamu awdaas lahuna aswaajun lahuna kuwaas oo sabigaas oo lahuna ay usugnaadeen naagaas ay usugnaadeen aswaajun niman naago la qabay fataxarajuu asxaabtu arrintaa way ku yani way ku dhibtoodeen haweentii nin baa qabo waa maxbuusay noqotay oo asxaabtii baa la siiyey say yeelayan faanzla allahu tacaala ilahi wuxuu soo dejiyey walmuxsanaatu min annisaai ila maa malakat aymaanukum walmuxsanaatu ayaa idinka xaaraama kuwa nikaax ku dhowrsaday oo axraarta oo la qabo min anisaa oo naagaha kamid minanisaa xaal ay naagaha ay kamid yihiin ilaa maa ma ahane malakat ay milkisa aymaanukum naagaha la qabo oo niman kale ay naagaha la qabo inaad guursataan waa idinka xaaraan ilaa gacantiina inay milkinaysa marka waa laga soo istinaaday marka soo ma naagtii gaasha ahayd ee lasoo qafaashay ee nin kaloo gaala uu qabay waxay noqotay saarat milka yamiini milku yamiinay noqotay ninkii hore marka ninkaan marka soo qabsaday isagaa marka iskale laakiin goorma u tegi karaa waa marka istibro sameeya kabacdi hadday uur leedahay horta isla iskugu dhawaanayo horaan soo marna xadiidkeeda hadday uur leedahay ilaa ay uurkaas ka dejiso ma isugu dhawaanay haddaynan uur lahaynna hal xayb ayuu sugaa hal mar hadday xaysho rixmkeeda inuu eber yahaa lagu ogaano arintaas kadibna marka waa iska haysan karaa soma garan akrajahu muslimun an ibni cumara radia allahu canhuma qaal marka hadii la yiraha waxaan cadaalad miyaa cadaalad cadaalad sharcigi baa faray maxaa yeelay adoonsiga ilaahay subxaana watacaala wado walba oo adoonsiga oo dadku ay isku adoonsadaan waa naga daboolay qof xora in layska adoonsado ma banaano hal xaalad bis ayaa adoonsiga oo ku jiri karaa in la jihaado gaaladii naagahoodii ilmahoodii lasoo qabta markaasna waxaa weyaan ayagiibaa diinta ilaahay kusoo duulay allihii abuurtay addoomo u noqon waayeen xaqiisii ummadda haysato ayay kusoo duuleen diinaysan ogolayn dadka qofka noocaas oo kalea marka addoonnimadii alla hadduu diiday waxaa munaasab waa laa-iqna addoonnimo bani aadam inuu galo marka arrintaas cadaalad waa marsaa u ogaada lidalika ibnulqayim wuxuu leeyahay harabuu min ariqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi washaydaani qofka hadduu diido inuu ilaahay adoon u noqdo naf iyo shaydaan unba adoon noqona naf iyo shaydaan ayuu adoon u noqona ama marka adoonsigu eh, daad adigu diido inaad ilaahay adoon u noqoto bani aadama unoqonay addoon shaki ma laha marka arrintaa cadaalad baa ku jirta nig dhinac kalena faa-iiday ka tahayo ilmahaas iyo naagahaas diintaa lagu tarbiyeyna ama baraaba way islaamayaan marka faa-iiday u tahay waa adoonsi islaamnimo usoo jiiday ilaa hadii looga tegi lahay dhulkooda loo dayn lahaa mase maysan soo islaamen saa darteed jihaadka gaalada dhulkooda lagu duulaayo maqan taa waxay sabab u noqotay in dacwo badan ay cadilnaato sababtoo ah jihaadu dalabka waa waa usluub min asaaniibi dacwa culamadu saasay dhahaan an abi saciidin nam wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal bacata nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nabigu waxau bixiyey sariyatan ayuu bixiyey waana aniguna fiihim iyagan ku jiray qibala najdin najd xaggeeda u bixiyey fahanimuu ibilan ayay soo haniimaysteen geel kasiiratan fara badan fakaanat suhmaanuhum qaybahoodii waxay noqotay itnay cashara baciiran sahmigii sahmigoodii haniimada ay ka heleen labaiyo toban rati ayuu noqday wanufiluu baciiran baciiran hal hal ratina abaalgudaa loo siiyey marka waa risqi la cuno kan ugu fiican waa nabiga alayh salatu slam risqigiisa saas ahay wajucila risqii taxta dilli rumxii kasab la kasbada waxaa ugu khayr badan culamadu siday dhahaan kasabka noocaas lagu kasbado marka laba labayo toban ratiyaa la siiyey qayb ahaan loo siiyey hal halna waxaa loo siiyey abaalgud marka maal ilaahay waa kaas maal iyo cizi iyo wuxuu isugu daray iyo diintooda ay ammaan ku haystaan laakiin haddii la iska dhaafo nafta iyo maalka keliya hal ilaashado la dhaho ilaahay kelmadiisa yaan loo daraynin hadii la yidhaahdo ogow naftaada maalkaada laguga imaanay maku nabadgelaysa wacanhu qaal sheekh axmed shaakir raximah llahu tacaala culimadii masr kamid ah sheekh daacatulxadiidka iska leh wuxuu yidhi kitaabkiisa kalimat lxaq hadii waxau yihi dagaalkii labaad ee adduunka markuu socday haddii ay dawladaha ingiriiska iyo faransiisku hadday ahaayeen taxaaluf yani isbahaysato ay ahaayeen oo ay isku dhaarsadeen wiilka ugu dambeeya intuu ka nool yahay inay jarmalka la diriraan hadday isku dhaarsadeen yii macrakada soo socoto yii oo imaan doonto yii marka maqaalkaas qoraayo taqriiban kun sagaal boqol konton iyo labadii ahad konton iyo labadii ayay ahayd caalamlislaami hadda heerkaan ma taagnayn dagaalka soo socda yii gaalada dhan waxaa isku bahaysa doonaan yii macal jarmalkooda iyo faransiiskooda iyo talyaanigooda iyo maraykankooda waxay isku bahaysa doonaan ay dhihi doonaan yihi wiilka ugu dambeeyo oo bariga dhexe joogo ama muslimka ah inta uu nool yahay waa inaan dirirno aan la diriirino nimankaas yani markaan dambe waxay isku bahaysanayaan yii wiil intau muslimka ka nool yahay inay dagaalamaan ficlan sida uu saadaaliyana waa tahay marka dadka culamada dadkaas waay oo ummadda waxyaabaha ku dhacayana la xanuunsado ummadda makraj iyo baad u furo haddii eh, dhibaato diinkooda dadnimadooda soo food saarto marka maan keliya in la yidhaha masaa-ishaas yaan laga hadlin iyo nacam iyo dad gaara ka hadla iyo ma aha nacam bal sheekh axmed shaakir wuxuu yidhi sanadadeydii dambe oo dhan kitaab qoristi iyo waa yareeyey waa iska daayey waa yareeyey waxaana daydan iyo shaqo aan ka dhigtay tayaarka cilmaaniga ah ee dadka iyo diintaba dhibka usoo wada iyo dhulka inaan uga hortago cilmi iyo qalin mana ahayn ogow nin walidaalika waxau leeyahay waana ognahay y caadifada aan qabno mana nagu abuurayso y caadifada aan qabno inaan huluwi aan samayno oo inta ku dhac inta ku dhac wax aanan awoodi karin inaan faraha la galno ma samaynayn qofka caalimka waxaa laga rabaa isagaa wax yaqaani inuu yani ama qofkii uun ummadda muslix u noqon karo inuu waxa u awoodi karin inuu xagga iska dhigo inta uu awoodi karo mujtamacan inuu iftiimiyo hadii taas aanan helinna hadda waxaa weyaan dacwo iyo markaa dad dantii dadka oo laga fakaro meesha waa ka yaraanaysa diintiyaa weerar lagu yahay dadkiyaa weerar lagu yahay dalkiyaa weerar lagu yahay qofka hadlaa ma laha hadii laga hadla fidno waay marka waxaa weyaan fidnadan iyada iska socoto iska socotoon dhamaaneynin ama fidnada iska socoto aan xad lagu qeexda aan lahayn maxay noqonaysaa marka kitaabkaas marka kelimatulxaq aad kitaab u qiimo badan oo weliba waxyaabaha uu kasii hadlay waxaa kamid ahaa xilligaas sida uga hadlayna ay noqotay inuu tilmaamay markii dagaalka labaad diin ou dhammaaday dadku saa ogsoontihiin laba noocay u qaybsameen qolana americay raacday qolana waxay raacday ruushka dagaalkii qaboobaaya la dhihi jiray markaas wuxuu yii markaas wuxuu yidhi eh, qolana labadan qolo yii muslimiinta qaarna america raacayaan qaarna ruushka raacayaan oo anti wadaagga qaadanayaan waxaan leeyahay yii kii dhinto oo dagaaladaas kudhex dhinto miita jaahiliya dhinto isagoo gaal la safan dhinto laba gaal maxaa kaga dana isaga wax kaga dana ma jirta mta ayb kii noolaado uu yii marka kii ayaga inta raaco aan dhimanin ee noolaadana labadoodaas labada gaal kii adkaado ayaa gumaysanaya arintas hadda ma jirta mase ma jirto waa amerika adkaatay labadoodii america islamarkiiba muslimiinta kusoo jeesay nimankii marka america raacsanaay uqayli jiray ama rabay ma aaban aban yii marka waxau yihi imaa dulli inuu u dambeeyo wa imaa inuu miita jaahiliya oo dhinto wax ka dhexeeya ma ummad yahay wuxuu yihi diintiin usoo laabtay idinka maxaa kayaan u yeelo weyseen dadnimo idinka maxaa dadnimada idinka qaaday ma idinku kayaan ka duwan midkaas gaalada ilaahay waa idin siiye maa gooni ubaxaan ficlan marka waa kaasa waa aragteen nasal lah salaam culamada marka aqwaashooda iyo yani iyo xaalaadka iyo waxyaabahan say uga hadlaayaan cilmina waa ku jiraa fahmna waa ku jiraa naam qofka ma umuur dadka caamka umuurtooda maxaa iga dana inuu yihahdo wacanhu qaal qasama rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulka u qeybiyey yawma khaybara maalintii khaybar lilfarasi faraska sahmayniba u qeybiyey waliraajili midka lugeynayana sahman ayuu u qeybiyey qayb animada loo qeybiyey hal qayb khumusaa la yidhaha aayad dadkay sheegta iska iskale afarta qaybood oo soo hartay ayuu dadka wuxuu u siiyey faraskana laba qaybood uu siiyey qofkana qayb marka ninkii faras wata meequu helaa saddex qayb ninkii lug lugeynayena wuxuu helayaa hal qayb maxaa faraska isagoo guul badan keenaya manta abi daawuud asama lirajulin iyo lifarasihi alaaata ashumin sahmayni lifarasihi wasahman lahu xanafiyada iyagu diidan see faras laba sahmi loo siina xayawaan waayo laakiin waxaas waa waa caqli lagala hor imaanayo sharciga وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه لي وسلم يقول لا نفل نفل ma jiro إلا بعد الخمس khمska gadaashiis ma ahane rawahu أحمد أبو داود xaawiy xadiidkan marka labada qoloba waa deliishataa qolada ay udhahayso khumuskaa laga bixina nafalka iyo qolada dhahaysa maya khumuska laga bixin maayo laakiin labadooda midna daliil uma aha xadiidkan waxa keliya oo sheega waxay tahay inaan abaalgud la dhiibaynin ilaa horta takmiis in la sameeyo maaha inta aan haniimada shanteedii qaybood aan la kala qaybinin inaan nafal la samey karin ka un buu sheegaa bis xadiidkan laakiin nafalka intee laga bixina xadiidkan ma qeexay ma khumuskaa laga bixina mase arbacatu akhmaaska xadiidkan ma u tacarudin wacan xabiib ibni maslamata radi allahu canhu qaal shahidtu rasuul lahi sala lahu alayh ali wasalam an xaadirin nafala rubaca nafala rubuca rubuc isagoo ku abaalguday fi lbad'ati markii hore wthulitha thulithna fi rajcati laabad ka dambe yani waxa weyaan dagaalka markii hore galay wixii lasoo qaaday abaalgud dadkii wuxuu uga dhigay dadka qaar ugu abaalguday daaifo ama koox ama wixii uu abaalgudayba rubuc wixii lasoo qaaday afar meelood oo meel ayuu abaalgud ka dhigay ayb marka dambe ee haddana dagaalka lagu laabanayo rajcada labaad kara la yidhaha kara karadii labaad wuxuu ka dhigay abaalgudka saddex meeloodoo meel ma garan ulu iyo rubuciyaa badan marka ulusaa badan ulusaa badan soo ma marka sababta u marka dambe ulu uga dhigay waa maxay waa la daalan yahay marka dambe karti iyaa la rabaa marka in la muujiya maogta fogta hore dadku waa caaboon yihiin marka dambe laakiin marka qoladan haddana dagaalka mar labaad hala qaada hadii la yihahdo iyadoo gelinkii hore saaka la dagaalamo haddana duhurkii ama galabtii hala dagaalamo hadii la dhaho dadku waa daalan yihin kartida hore ma laha waa la bediyey markaas dadkaa la dhiirigelina saasaa silis looga dhigay sooma garan rawahu abu daawud wasaxa bnu ljaarud ibnu xibaan alxaakim xadiidkan marka waxaa daliishado xanaabilada waxayna u daliishadaan nafalku inuu miqdaar leeyahay oon hulus laga badi karin laakiin sidii dhexe aan sheegnay ayaa raajixa inaan hulus laga badi karin hadday dhaaifo tahay qof hadduu yahay waxa la siinaayana ayaa jilku intu qaato ka badan inaan abaalgud looga dhigi karin an ibni cumara radia allahu canhuma qaal kaana rasuul lahi sala lahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yunafilu bacda man yabcatu dadka uu diraayo qaarkood ayuu u abaalgudi jiray min asaraaya oo ilaalada ah lianfusihim nafsad ahaantooda khaasatan gaar ahaan naftooda gaar ahaan waxu sii jiray siwaa qasmi caamati ljeishi jeiska siwaa qasmi caamati ljeishi jeiska intiisa kale caamatljeis qaybtooda waxaan ahayn macnaha waxaa weya nabiga caleyhi salaatu wasalaam dawaaifta qaar ayuu u abaalgudi jiray wax ka baxsan inta caamatljeis ay haniime ahaanta u qaadanayo marka qoladan loo abaalgudo abaalgudna waa qaateen haniimadiina dadkay la qaybsadeen wax kale maaha intaas mutafaqun caleyh kaana rasuul sal l slam nabigu ayunafilu inuu abaalgudaayo bacda man inuu abaalgudaayo dad qaarkiis yabcatu ou diraayo min asaraaya kamida eh, ilaalayaalka lianfusihim nafs ahaantooda khaasatan si gaar ahaaneed inuu ugu abaalgudaayo siwaa qasmi caamati ljeishi jeiska caam badanki eh, jeiska caam ahaantiisa qeybtooda ka soke mutafaqun caleyh wa canhu qaal kunaa ibn cumar wuxuu yihi kunaa nusiibu kunaa waxaan nusiibu inaan helayno fii makaazina dullaamadeen alcasala malabka iyo alcinaba cinabka sanakulu waa cunayn walaa narfacuhu haniimada kuma uma aanan soo rafci jirin haniimada kuma aanan soo dari jirin saxa waxaa laga qaadana cuntada in muktasar inay iska tahay cunto bisil oo kale ka tagen waa laska cuni karaa haniimada in lagu dara qatar maaha waliba khaasatan cuntada haday hadii laga hadii haniima lagu daraa la yiraahda ay cuntada ureyso waa in la asturo marka wali abi daauda falam yuad minhum lkumusu falam yuad lagama qaadin minhum xaggooda alkhumus khumus wasaxa ibn xibaan wacan cabdillahi bn abi ufa radia allahu canhuma qaal asabnaa acaaman ayaan asiibna ywma khaybara fakana rajulu ninku waxaaa yeji inuu keenayo fayakudu minhu u ka qaadanayo wuxuu ka qaadanayo miqdaara maa yakfiihi intii ku filan uma yansarifu iska tegaaye intuu soo qaado cuntada ayuu wax ku filan intuu ka qaato inta kalena iska dhigayo marka in cuntadii wax laga qaadan karo qaarna la keeni karo akrajahu abu daawuud wasaxa bnu ljaarud alxaakim wacan ruwayfa bni haabitin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lah sal slam man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir qofkii alla aakhiro rumeeyey falaa yarkab yaanu korin daabatan daabad oo min shay lmuslimiina muslimiinta shaygooda kamida xataa animadana waa isaga jirtaa xataa idaa acjafahaa xataa idaa goortii acjafahaa oo weyd ka dhigo caato oo ka dhigo soo u koraayo marka caato oo ka dhigo faddahaa uu soo celiyo fiihi marka uu kusoo celiyo aniimadii ama faygii uu kusoo dhexgeliyo inta iska wadwato markaa marka uu kasoo daalo oo iyadiina uu weyd ka dhigo inuu meesha kusoo dara ma ahna walaa yalbas yaanu labisanin sawban maro oo min fil muslimiina kamid a xataa idaa ahlaqahu marku baabi'iyo dhulf ou ka dhigo raddahu fiihi ou kusoo celiyo markaas taas yaanu yeelin akrajahu abu daawuud wadaarimiyu warijaaluhu laa ba'sa bihim xadii xasan wacan abi cubaydata bni ljaraax radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul yujiiru cala lmuslimiina muslimiinta waxaa magan bacduhum qaarkood halkaana waxaa weeyaan amaanka yaa baxsha magangelada y basaa bixi kara markaas amaan oo hal qof iyo wax lamida ah. amaa amaanka ku saabsan dad dhan in la amaan geliyo daaifo dhan koox dhan waddan dhan taas imaamka iska leh hal qof iskama gaari karo go-aanka noocaas amaa qof gaal ah hal qof oo muslima magangeli kara akrajahu bnu abi shaybata axmedu wa fii isnaadihi bacfun waana xadiika saix weyan bishawaahidi waliayaalisihi min xadiii camr bn caas yujiiru cala lmuslimiina waxaa magangeli adnaahum kool ugu liito midka ugu hooseeyo ayaa magangelin kara wa fi saxiixayni can aliyin radia allahu canhu dimat lmuslimiina muslimiinta magantooda waaxidatun isku hal hal yascaa bihaa waxaa u socda kan ugu hooseeyo zaada bnu maaja min wajhin aakhara wayujiiru calayhi waxaa magangeli aksaahum kooda ugu fog wafi saxiixayni min xadiidi ummi hani qad ajarnaa man ajarti nabiga wuxuu yihi ummu hani ey qofkaad adiga magangelisa anakuna aa magangelin marka naag inay magangelida xataa bixin karto naag xataa inay magangelin karto qof gaala marka iyo waxyaabahaas casharka soo socda ayaan uga hadli doonaa insha allahu tacaala wacan cumara radia allahu canhu anahu samica rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigu maqlan dhahaayo laukrijana oo lee bixiy oo bixiya alyahuuda yahuudi wanasaara nasaara min jaziirati lcarab jaziirat lcarab aan ka saaraya xataa laa adaca ilaa aanan uga tegin ilaa musliman muslim maahane wax kale aanan uga tegin rawaahu muslim ayb xadiidkaana marka waa sidaas ayb xadiidkan marka baxsi fiican waxaa ka qore alimaam lbagawi tafsiirkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haada waxauna kusoo koobay dhulka muslimiinta saddex qaybood waay dhulka muslimiinta waa saddex qaybood qayb waxaa weyaan waa xaramka qayb waa xaramka xaramka sacuudiga o dhan lama dhaho xaramka iska dhaara saas u haysa saa maana xaramka xuduudow leeyahay jidda xataa xaramka ma aha xuduud wuxuu leeyahay calaamadaalo leh oo <coughs> bidaayat alxaram iyo nihaayat alxaram ay ku tahay xaramku dadka qaar maka keliyay umaleeyeen makana waa ka ballaaran yahay xaramka makana waa ka ballaaran yahay dhul marka xuduuddiisa la yaqaano xaramkaas falaa yajuuzu lilkaafiri an yadkulahu bixaalin gaal inuu soo galo sina usoo galo uma banaana zimmi ama ha ahaado mustaman ha ahaado waa doonaa noqdo aayadan u daliila haddii imaamku xaruntiisu ay tahay mako ergey gaaladu ay soo dirtayn ou rabo inuu u yimaado ama asagaa u baxaayo oo meel kale uu ku qaadilayo oon xaramka ahayn ama dad kale u diraa orod baxday utaga leeyahay xaramka ma soo gelayo uma garan ahlu kuufa ay waxaa laga sheegaa mucaahidku xaramka soo geli karaa xanafiyadaa laga sheegaa waana qowl baaila aada ufogoliyo aayadana ka hor imaanayo imaamu shaafici say aada ugu adkeeyey ibnulmundir awsadka jiska ko iyo tobnaad safxada labaatan iyo labaad wuxuu yidhi shaafici wuxuu dhihi jiray mushrik in laga taga ma aha inuu xaramka lug soo saaro in loogaga tagaa ma aha sida ama sawaan kaana dabiiban dabiiban kaana aw saanican bunyaanan aw ayrahu fuuldi ha ahaado saanic ha ahaado daktar ha ahaado foora ha ahaado sina kuma soo geli karo litaxriim illaahi dukuula mushrikiina masjid alxaraam ilahay xarimida uu xarimay darteed imaam shaafici waxaa kaloo yidhi faamaa maka maka iyada faamaa makatu falaa yadkulu axadun qofna ma soo gelaya minhum gaalada kamid ah alxarama bixaalin abadan kaana lahu bihaa maalun ama maal ha ku lahaado aw lam yakun ama yaanu ku lahaanin wain afala hadduu is-iloobo ou soo galo can rajulin minhum fadakalaha intou soo galo markaa fa marida ou ku jiradu yidhi ukrija maridan waa la saara soo jiran ayaa laga bixinaa meesha aw maata ama waa ku dhintay iyadoo la ogeynaynta soo galay waa ku dhintay aw maata ukrija mayitan waa la saaraa soo meydkiisa meesha waa laga bixinaa naam walam yudfan bihaa lagu duugi maayo meeshaa walow dufin haddii lagu duugana lubisha waa la faagaa tin la faagaa laga bixinaa soo ma garani yani arrintan ma la isdhigi karo waa ku duugan yihiin gaaladii horeba waa ku duugan tahay ma la dhahay sababta xayta aayaddu markay soo degtay kadib iyo annaga xukunkaana laga rabaa amaa qabla alaaya adi shuqul kumanid faag laguma dhihin qubuuraha soo ma garani Eh. maa lam yanqaic haduusan gogo-ina gogo-o dhulka oo ku milmo maxaa la bixina marka laakin intuusan gogo-in laga saara meesha dhulkaas marka waa xaramka xaramka wlqismu <clears throat> thani qaybta labaad oo min bilaad islam kamida ah, alxijaaz dhulka xijaaz la xijaaz marka laga hadlaayo gaalku inuu soo galo waa u banaan tahay laakin inuu deganaado uma banaano xijaaz gaalku soo geli karaa laakiin ma deganaan karo in ka badan inta safareydu ay nagaato safarkuna intou nagaan karaa saddex beri saddex beri ayuu joogi karaa xijaaz wixii ka dambeeyo lugtau fura li cumar ayaa u daliila wuxuu yihi lain cishtu in insha allah laukhrijana alyahuuda wanasaara xadiidkaanu sheegay falam yatafaraq lidalika abu bakrin radia allahu canhu ajlahum cumar cumaraa marka bixiyey naam markaasu wuxuu yidhi eh, waajala liman yaqdamu minhum taajiran alaaan cumar muddo u gooyey marka ninkii ganacsada oo ganacsi ku imaanayo saddex beri ila waar awal muslimiinta u baahan yihiin maogtahay ganacsigii gaalada waa loo baahan yahay waa imaan karaa xijaaj laakiin meeqo beri saddex beriy u xadeeyey waxay saddex beri ka badan ma joogi karo soo ma garan qaybta saddexaad jaziirat lcarab qaybta saddexaad waxaa la yihahdaa jaziira lcarab ayaa la yihahda carab xadkeeda waa maxay marka carab xadkeeda dhegeyso ibn xajar sida u yii eh, eh, nacam yani jaziiracarab waxaa weeyaan waxaan ujeedaa bagawi sida uu yihi min aqsaa cadani abyan cadan cadantan cadani abyan waa cadantan hadda la yaqaan cadan min aqsaa cadani abyan ilaa riif lciraaq ilaa iyo ciraaq baadiyahe cadan ilaa ciraaq fidhowl xagga dherarka waay amaa xagga ballarka judda kasoo bilaab magaalada hadda jidda ay dadku dhahaan <clears throat> iyo inta la xiriirto oo badda ah jidda baday ku taallaa badda casaama ay leedahay bad waa magaalo bad le waay baddaas ka bilaab judda ilaa atraafi shaam ilaa ay shaam gaar tabuuk iyo dhulkaas tag soo ma garana marka jaziira alcarabiya iskusoo dudub sacuudiga iyo yaman iyo xataa kuwayt iyo inay soo gashaa laga yaaba soma ma jaziirat lcarab marka waa weyn tahay haddaba marka xadiidkan marka uu leeyahay marka la laukhrijana alyahuuda wanasaara min jaziirati alcarab maxaa loo jeedaa jaziirat alcarab ibnu xajaraa ka hadlaya juska lixaad fatxulbaariga boqol sagaashan iyo sideed wuxuu leeyahay laakina aladii yumnacu lmushrikuuna mushrikiinta inta laga celinayo min suknaahu inay degaan minhaa oo jaziirada kamid a alxijaazu weyaan khaasatan dhulka laga celinayo xijaaz bas soma garan marka jaziirat lcaraba la yiri laakin iraadat ljuzi aa loo jeedaa min tacbiir lkuli wairaadat ljuzi waay loo jeedana xijaaz waay wahuwa maka wlmadiina walyamaama waay saddexdaas meelood iyo wamaa waalaha laa fima siwa dalika mima yuطlaqu calayhi ismu jaziirati lcarab hada madhab ljumhuuri jumhuurtusay qabaan saas maxaa yeel waxaa laysku waafaqsan yahay asxaabta rasuulka gaalada yama waa u day jirtay yman inay joogaan waa laysaga dhaafi jiray cumar xijaaz keliya ayuu u xadeeyey in markaas eh, saddex maalmood kadib aanay joogin ma fahamteen marka meeshaan masaaishan xoogaa dadka u ah in badan waa ku wareersan yihiin xoogaa dadna jaf waa uga jirta dadna quluwiya uga jira inahaas marka waxaa weyaan isku soo duuduub ardulxaram cag ma saari karaan sina ardulxijaaz ganacsi dhismo waxaa ku imaan karaan saddex beri ma fahamteen ardulxijaazna waa maka waxa weeyaan dhulkaan marka agagaarka maka iyo madiine iyo iyo jidda iyo dhulkaasoo dhan iyo yamaamo haddaad tiraa maka soo xaram ma aha iyada ayb waa la ogya laakin xijaaz marka la yidhaha maka keliya ma aha xijaaz xaramka iyo xilligaba xijaaz xijaaz xaram iyo xilliba way leedahay soo ma garani jiddo kale waa iska jiddo kale waa xilli waa imaan karaa laakin saddex beri inuu joogo ka badan maya sooma ka xanafiyada ayagu waxay leeyiin masaajidka xaramka marka laga reebo inta kale waa joogi karaan qawl baciid ah xataa maka waa imaa karaa masaajid kaliya unbaa loo diida taas sax ma ah aha qaybta saddexaad waa saairu bilaadi lislaam wixii aan xaramkiina aan ahayn xijaazna aan ahayn yani jaziirat lcarab iyo iyo xaramkii marka laga tago waa dalalka kaleba muslimku degan yahay waa joogi karaan waana degi karaan gaalada sooma garan waa joogi karaan waa degi karaan dabcan shuruuday ku deganaanay iska sheegi doono hadii waktiga uu noo saamahay marka waxaa weya nebigu sidaan marka isaga ma aanu makansanin abubakarna ma makansan cumara makansada waa ka saaray dhulkii marka wabilahi tawfiiq wsala llahu sala ala alxamdu lilahi rabi lcaalamin wsal llahu waslm calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdi waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilat laxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala qaala alxaafidu raximah llah wacanhu qaal ay can cumara qaala waxau yihi kaanat amwaalu bani nadiir reer bani nadiir amwaashoodu amwaashii laga helay waxay ahayd mimaa kii ayay ahayd afaaa allahu ilaahay uo usoo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa usoo celiyey korkiisa oo mimaa kii ah lam yuujif aynan u orodsiinin caleyhi korkiisa almuslimuuna muslimiinta bikhaylin fardo iyo walaa rikaabin iyo awr midna naam mimaa lam yuujif calayhi almuslimuuna muslimiinta aysan u kicinin aysan u orodsiinin oo aysan u gulfinin bikhaylin fardo walaa rikaabin iyo awr midna fakaanat linabiyi sala allahu aleyh ali wasalam nabiga usugnaatay khaasatan gooni ahaan fakaana nabigu wuxuu aha yunfiqu inuu bixinayo oo nafaqeynayo calaa ahlihi reerkiisa nafaqata sanatin sanad biilkood oo kale ayuu ku bixinaya cidiisa wamaa baqiya wixii soo harana yajcaluhu nabigu wuxuu yeelahay fi lkuraaci fardaha iyo silaaxa iyo hubka ciddatan yani eh, eh, eh, cudda ahaan yani hub lagu diyaar garooba ahaan fii sabiillah ilahi jidkiisa loogu diyaarsado ciddatan diyaar garaysi wa fii sabiililah ilahay jidkiisa lagu diyaar garaysanayo muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen xadiidkan waxaa laga qaadanaya axkaam lfay waxaa la yihaahdo amwaasha gaalada laga qaato ayaa waxa uu yahay haniimana waa wixii dagaal iyo xoog lagu qaato oo gaalada markii lala dagaalo wixii maalka laga helo haniima ayaa la yiraahdaa maalka gaalada lagu dul qoro oo heshiis ahaan inay sanadka u bixinayaan sanadki ay heshiis ahaan u bixinayaanna jizya layahaa jizya ayb maalka ay gaaladu dagaal iyadoon la gelin laga qaado oo ayaga masalan isdhiidid ay isdhiideen oo kale iyo ama heshiis ay galeen iyo maal looga qaadana fay ayaa layahaa saa darteed aljizyatu min alfay jizyadu waxay ka mid tahay fayga dagaal kuma imaanin jizyada iskusoo duuduub wixii marka gaalada xoog looga qaatana oo dagaal iyo hub iyo loo isticmaalana waa haniima wixii aan looga qaadanin oo ama heshiis ay ayaga ku bixiyaan ama ay intay isdhiibaan markaas laga saa looga qaado waxay noqonaysaa markaas fay ayaa la yidhaha alfay-u haniimada iyo faygu marka axkaam bay ku kala duwan yihiin axkaamta ay kala duwan yihiin waxaa kamid a shan ayaa loo qaydiyaa maalkeeda khumus wax leyra ayaa laga bixinaya afarta soo hartana shan marka loo qaydiya afar qaybood dadka dagaalamaya ayaa la siiyaa liraajili sahmun walilfarisi halaaatu ashumin khumuskana marka waxaa lagu bixiyaa meelihii ilaahay sheegay waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama wlmasaakiina wabni sabiil marka meelahaasasagana lagu bixiyaa khumuska oo shan khumuskii ayaa shan loosii qaybina qayb rasuulka ayaa markaas iskale iyo qaraabadiisa markaas qayb iskale qaybna dadkii kale marka ayaddu ay sheegtay ibni sabiilka iyo masaakiinta lamid ah sida aayadda ay sheegtay shanta aayada sheegtay baa loo sii qaydina waclamuu anamaa kanimtum min shayin faana lilahi khumusahu eh, eh, faana lilahi khumusahu walirasuuli ka bilaabasa rasuulka qayb uu leeyahay walilqurba qaraabadi walyataama walmasaakiin wabni sabiil shantaas qaybood marka qaniimada marka shan loo qaybiyo afar qaybood dadka dagaalamaya iskale halka qayb oo khumuska la shanaa shana loosii qaydinaa khumusul khumus nebiga iskale afarta kalena inta kale ee loo sheegay ayaa iskale shayga isaga marka la siiyo muslimiinta fayga wuxuu uga duwan yahay sida loo qaybiyo waa uga duwan yahay culamada jumhuur ahlilcilmi waxay ku tageen maalka fayga isaga qayb maba la qaybiya shan meeloodoo meel iyo xaas looma qaybiyo fayga maalka ku yimaado dhammaantiis waxaa lagu soo shubaa baytulmaalka baytulmaalka marka imaamka wx u arko oo masaalix ayaa lagu bixina oo u arko ayb mida kale feyga waxaa iskale sida aayadii suurat lxashriba lagu sheegay ma afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuuli walidilqurba walyataama almasaakiin ibni sabiili kay laa yakuna duulatan bayna alaniyai minkum aayada ku xigta lilfuqaraai lmuhaajiriin aladiina ukhrijuu min diyaarihim waladiina tabawa daara iskale waladiina jaa-uu min bacdihima iskale marka muslimka dhana wax kule feyga marka muslimiinta oo dhan ayaa fay lmuslimiin wax ku leh marka fayga waxuu uga duwan yahay sidaasuu uga duwan yahay haniimada oo isaga waxaa weyaan imaamka ayaa ku tasarufaya masaalix muslimiinan ugu tasarufaya inkastoo imaamu shaafici isaga uu leeyahay fayga naftirkiisa shan ayaa loo qaybinaa afar meeloodoo meel ayaa masaalixda lagu sameynaya halka meeloo kalena khumus ahaana loo isticmaala khumuskii meelihii khumuska lagu bixi jiray ayaa qaybtaas lagu bixinaya eh, marka cinda alimaam shaafici shayga shana u qaybina khumuskiisa meeshii khumus laniima lagu bixin jira ku bixina maxaa soo haray marka afarta qaybood ee soo hartay afartaas qaybood oo masaalix almuslimiin oo ka dhigaa laakiin jumhuur lculamaa shayga eh, muhamad ma noqonayo dhahayn oo lama lama khumuseynayo saasay ku tageen waxaana daliil imaam shaafici isaga uga dhigtay qisadii ninkii la dhihi jiray abuburdata bnu nayaar nebigu uu diray xadiidkii baraa bnu caazib uu warinaayo absigay abuuburda ayuu nabiga diray yii wuxuu u diray nin aabihiis naaskiisi guursaday nin aabihiis xaaskiisii guursaday ayuu u diray wuxuu yii ninkaas orab calan buu nabiga u dhiibay soo dil maalkiisana say ahaan muslimiinta hau qaateen saasuu yii markau faray marka ninkaas in la dilo ayaa marka markaa nabiga wuxuu amray inuu soo dilo maalkiisana uu khumuseeyo oo shan inta uqaybiyo qayb oo marka khumuska masaarifkiisa oo ku bixiyo ibnu kasiir marka irshaadkiisa wuxuu ku yidhi fadalla calaa taksiimi alfay-i xadiidkaas abu daawuud oo weriye wuxuu tusaa fayga in isagana la khumuseynayo oo in khumus laga bixiyo ay shardi tahay sida haniimadaba looga bixiyo khumus laakiin culamadii asxaabta iyo dadkii taabiciinta agarkooda in shayga la takhmiisiyo kuma aanay tegin ibnlmundirna wuxuu yii cid shaafici ka horeysa oo arrintan ku tagtay oo aan ognahay ma jiraan ayuu yii taas marka waxaa weya shayga isaga axkaamtiisa waa taas marka tacriifkiisana waxaa wey waa wixii muslimiinta ay asiibaan oy helaan ayagoo guluf colaadeed aan dirin oo aan faras ama eh, ama awr iyo ama dagaal aan gelin kaasaa marka waaa leedaha idan marka aljiziyatu takunu min alfay jizyadu faygay kamid noqonaysa soo maa sababtoo jizyada heshiis maal looga qaaday waa gaalada dagaal loogama qaadin marka waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa fakana yunfiqu calaa ahlihi nafaqata sana dadkiisa ayuu nafaqeynayey sanad sanad nafaqadiis ayuu nafaqeynay ayuu ku ayuu meel uga dhigaya yani wax ay sanad cunaan ayuu fayga muslimiinta markii uu nebiga helo bani nadiir iyo faygooda nebiga ayaa wuxuu sameeyey reerkiis ayuu hal sano diilkood ayuu uga qaaday oo meel ayuu eh, fayga uga qaaday meel u dhigay eh, halkaas marka waxaa laga qaadan in la kaydsa kara maal inay banaan tahay in maal la kaydsado taasaa laga qaadana marka meeshaas eh, oo waxaan marka dadka mutasawifada ama dadka zuhdi isku sheegayo qaarkood ay leeyihin wax lama kaydsa karo arintaas inaysan sunada nabiga waafaqsanayn ayaa xadiidka oo daliil marka isaga ehelkiisa uga dhigto wamaa baqiya yajcaluhu fi lquraaci wlsilaax wixii soo haro waxu ka dhigi waxuu yeeli jiray fardaha iyo alquraac waxaa la yidhaahdaa gaadiidka markaas lagu dagaalamo quraac layihaha fardaha unbaa berigaas aada loogu dagaalami jiray hadda baabuurtan lagu dagaalamo unbaa gelaysa booskaas alquraac ayaa unbaa marka noqonaya marka fardaha ayuu yeeli jiray iyo wasilaaxa iyo hubka marka wax hub lagu gado iyo wax hub lagu sameeyo iyo wixii marka hubkaas unbaa la geli jiray cuddatan fii sabiililah diyaargarow ilaahay jidkiisa loogu diyaargaroobay darteed marka marna muslimiinta kama aysan maqnayn maskaxdooda inay diyaargaroobaan ayb xataa maalka yani lagu diyaargaroobayo waa maalka jihaadka laftirkiisa laga helo qaybo kamida ah ayaa diyaargarowga xaggiisa la geynayaa waxaa kaloo xadiidka laga qaatay fakanat linabiyi khaasatan marka la yiri bimacnaa waxaa weeyaan maadaama nebiga oo imaamkii muslimiinta oo ahaa isaga ayaa markaas masaalixda gelinaya marka cid xaq gooni a ku yeelanaysa ma jirto inuu isaga siiye ma inuu isaga siiye ma ahan marka waa taas waxaa kaloo laga qaadanaa sidoo kale xadiidkan waxaa laga qaadanaya sidoo kale in khumuska khumuska oo daniimada laga bixiyo in iyagu eh, nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo eh, la siinayo qaraabad markau dhintay kadib yaa la siinayo qaraabada nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyaga khumuska waxbay kuleeyihin mar walba eh, maxaa yeele welidil qurbaada waxay tahay qaraabada oo nabiga sala allahu aleyh ali wasalam zakada iyagu ma qaadanayaan waxay qaadanayaan khumus lkhumuska khumus lkhumus ayay u qaadanayaan booskooda